alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed wasalama tasliima kaiira kolay waxaynu joognaa bishii dilxije awalkeedii ayaynu markaa gallay sharci ahaanna waxaynu naqaanaa bishan dulxije awalkeeda fadli badan inay leedahay oo nebiguna calayhi asalaatu wasalaam uu ku sheegay axaadiista allahna qur'aanka waa ku tilmaamay waa ku sheegay nebiguna calayhi asalaatu wasalaam axaadiista ayuu ku sheegay waxaa ka mid a ah qur'aanka allah wuxuu yidhi walayaalin cashr toban habeen buu ilaahay ku dhaartay tobanka habeen oo allah ku dhaartay waxay jamaahiirta mufasiriintu culammada badankoodu waxay ku fasireen in looga jeedo tobanka maalmood ee ugu horreeya dulxija baa culammada badankoodu salafan wa khalafan ku fasireen bale ahlucilmiga qaarkood waxaabay yidhaahdeen yacni ijmaac oo kaley shabbahdaa ibnu jariir wuxuu odhanayaa liijmaaci alxujati min ahli ta'wiili calayh ciddii xujo ah oo mufasiriinta ka mid a ah ayaa sidaa isku waafaqsan bimacnaa cibaaradana wuxuu isticmaalaa marka masalada khilaaf yari ku jiro oo khilaafkaasi agtiisa uu kheyru muctabar yahay oo wuxuu u qabaa ijmaaca marka waxa midhka iyo labada iyo marka waxa yare khilaafaa inaynay waxba yeelin wuxuu kaloo allah yidhi wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaat iyo si ay marka allah u xusaan maalmo markaa waxa weeye la yaqaan gudahood ay ku xusaan ilaahay waadkuru llaha fii ayaamin macduudaat allah xusa maalmo la tiriyey gudahood allah xusa marka maalmaha la sheegayo midna waxaa lagu tilmaamay inay macluumaat yihiin oo la garanaayo midna waxaa lagu tilmaamay inay macduudaat yihiin wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat ayaami macduudaat waxaa loo jeedaa ayaamu tashriiqa loo jeedaa ayaamin macluumaatna waxaa loo jeedaa maalmaha markaa waxaa la yaqaan waxaa laga tilmaamayaa waa tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha dulxija siday markaa ku fasireen saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bacdi ka mida ku fasireen mufasiriintuna markaa waxaa badiba ay tilmaameen liyashhaduu manaafica lahum wayadkuruu isma allahi fii ayaamin macluumaat marka ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen oo ay ka mid yihiin labada saxaabi cabdullaahi bni cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas inay yihiin tobanka maalmood ee ugu horeeya bisha dulxija ugu horeeya inay yihiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay fadliga maalmahaasi leeyihiin axaadiis mutacadida ayuu ku tilmaamo ku sheegay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allahi min hadihi alayaami yacni maalmo ma jiraan camalka wanaagsani gudahooda uu allaah ka jecel yahay axabu ila allahi min hadihi alayaami alcashri ayaamahan tobanka ah ee maalmo camalka saalixee gudahooda la sameeyo allah ka jecel yahay ma jirto waa maalmaha ugu jecel yahay camal saalixa in la sameeyo camalka saalixa gudahooda in la sameeyo ugu jecel yahay fa qaaluu yaa rasuul allahi walaljihaadu fii sabiili illah waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow xataa jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaa oo maalmo kale la jihaadaa miyaynay maalmahan ka khayr badnayn qala wla ljihaadu fi sabiili اllahi ila rajulu kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay xataa jihaadku kama fadli badna baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jihaad maalmo kale lala yimaadaa kama fadli badna camalka saalixa ee maalmahan gudahooda lala yimaado mooyaane nin naftiisi iyo maalkiisiba la baxay oo jihaadkii u baxay aan wax ka soo noqday jirin oo naftiisina ay ku gasho lagu dilay maalkiisiina lagu qaatay oo gaaladii ku dhaceen kaasi isagu waa ka fadli badan yahay haddii maalmo kale ay dhacdo laakiin haddii kale jihaadka xataa maalmo kale la jihaado maalmahan camalka saalixa la sameeyo gudaheeda ayaa ka khayr badan maalmahan camalka saalix ee gudahooda la sameeyo ayaa ka khayr badan xadiiskana bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyey min xadiis ibni cabbaas lafdiguna wuxuu u sugnaaday tirmidi buu u sugnaaday xadiis kaloo fadliga sheegaya wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin acdamu cinda allahi walaa axabu ilayhi wla axabu ilayhi alcamalu fiihina min hadihi alayaami alcashri faakfiruu fiihina min altakbiiri waltahliili waltaxmiid nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jiraan maalmo ee ilaahay agtiisa ka weyni badan ilaahay agtiisana looga jecel yahay camalka gudihiisa la sameeyo maalmahan tobanka ah yacni maalmaha allah ugu jecel yahay camalka saalixa gudaheeda la sameeyo waa maalmahan weeye tobanka ah ee bisha dulxijo la yidhaahdo ugu horreeya fa akfiruu fiihinna min altakbiiri waaltahliili waaltaxmiid nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa farabadisaan takbiirta allaahu akbar inaad tidhaahdaan marka oo ku celcelisaan farabadiya iyo watahliil inaad tidhahdaan laa ilaaha ila allah farabadiya oo kelmadda tawxiidka laa ilaaha ila allah ku celceliya iyo wataxmiid inaad ilaahay u mahadnaqdaan oo alxamdu lilah inaad tidhaahdaan farabadiyo ku celceliya xadiiskana waxaa soo wariyay imaam axmed waa min xadiis ibni cumar waana saxiix marka waxaa laga qaadanayaa in camalka saalixa aad loo farabadiyo maalmahan maalmahan waxaa ku jira yowmu carafa maalintii carafa ayaa ku jirta oo fadli badan maalintaasoo fadli badan baa ku jirta waxaa kaloo ku jirta yowmu naxri maalintii marka waxaa weeye udxada ee la gowracayey ulxadee la ulxaysanayey ayaa iyaduna ku jirta marka labada maalmoodbana waa fadli badan yihiin nebiguna calayhi asalaatu wasalaam waxa uu sheegay maalinta carafa fadligeeda waa tilmaamay waxa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa min yowmin akharu min an yuctiqa allahu caza wajalla fiihi cabdan min annaari min yowmi carafa maalin ay ka fara badan tahay ilaahay addoon inuu naar ka xoreeyo ay ka badan tahay ma jirto maalinta carafa wa innahu layadnuu suma yubaahi bihim almalaa'ika ilaahayna waa soo dhowaadaa markaasaa cidda carafa ku sugan oo malaa'igta agtooda ka sheegaa fadligooda oo markaa fadliga ay leeyihiin uu markaa ka sheegaayoo sare u qaadaa fa yaquulu maa araada haaulaa markaasuu yidhaha kuwaasi maxay doonayeen yacni kuwa carafo taagan ee ducaysanaya ee ilaahay baryaya maxay rabaan bimacnaa dembi dhaaf bay rabaan yacni ilaahayna dembidhaafka waa siinayaabaa macnuhu dhacya xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi caaisha xadiis kale waxaa ku soo arooray fadliga maalmahan isagoo tilmaamaya inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afdalu ayaami addunyaa ayaamu alcashr maalmaha adduunyada waxa ugu fadli badan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalmaha tobankaabaa ugu fadli badan ayaamaha adduunyada maalmaha tobankaabaa ugu fadli badan waxaanu tilmaamay yacni ruux jihaadka lagu dilay mooyaane in wax kaloo dhanba uu ka fadli badan yahy wax kaloo dhanba maalmahan inay ka fadli badan yihiin bimacnaa camalka la sameeyaa ka fadli badan yahay xadiiskana waxaa soo wariyey bazaar min xadiisi jaabir albaanina waa saxiixiyey waxay isweydiiyaan culammadu tobanka maalmood ee ugu dambeeya ramadaan iyo tobanka dulxijo ugu horreeya bishan marka arrafo dadku u yaqaaniin keebaa fadli badan culammada muxaqiqiintu waxay tilmaameen labada midba gees buu ka fadli badan yihi haddii laga eego xagga habeennada waxaa fadli badan tobanka habeenee ugu dambeeya ramadaan ayaa fadli badan waayo leylatulqadri baa ku jira leylatulqadrina maalinta kuma jira ee habeenkuu ku jiraa haddii laga eego xagga maalmahana waxaa fadli badan tobanka maalmood ee ugu horreeya dulxija ama bishan arrafa loo yaqaano tobanka maalmood ee ugu horreeya ayaa fadli badan xagga maalmaha haddii laga eego marka midba gees bay u fadli badan tahay midna xagga habeenada midna xagga maalmaha fadligan haddaba markaa laynoo sheegaayo in tobankan maalmood ee ugu horreeya dulxije uu ku sugan yahay habeennadiina waa ku sugan yahay laakiin habeennada markaa ramadaan baa ka fadli badan oo walayaalin cashir habeennadii bay tilmaantay aayaddaas waxaana markaa jirta ayaam marka la itlaaqo habeenkuna waa soo gudagelaya habeenkuna waa soo gudagelaya marka xaggii habeennada waxaa laga reebayaa oo ka fadli badanaya yacni habeennada ramadaan ugu dambeeya laakiin xagga maalmaha yadaa fadli badan tobankan maalmood baa fadli badan dadku aad baa laga yaabaa inay ugu baraarugsan yihiin in badanna ay dadaasho tobanka habeene ugu dambeeya bisha ramadaan la yidhaahdo laakiin tobankan maalmood ee bisha dulxija ama arrafa loo yaqaano ugu horreeya dadka badankoodu waxay kaga sugan yihiin mooganaan iyo khaflay kaga sugan yihiin oo aad markaa uguma baraarugsana saas aawadee waxaa loo baahan yahay in tobankan maalmood aad loo dadaalo yacni khayraadka la samaynayaana nooc wal oo markaa khayr iyo camal wanaagsana in lala yimaado wuxuu noqonayaa mid fadli badan ayuu noqonayaa hadday tahay takbiirta iyo taxmiidda iyo tasbiixda subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar in dikrigaa lagu celceliyo hadday tahay istikfaarka iyo towbada hadday tahay qur'aan akhriska hadday tahay soonka hadday tahay salaadaha sunnayaashaa hadday tahay sadaqadda hadday tahay qaraabooyinka in la xidhiidhiyo hadday tahay samafalka dadka loo samafalaayo hadday tahay wanaagga in la faro xumaanta la reebo yacni wax kasta oo khayr ah oo maalmahan la qabtaa waxay noqonayaan qaar fadli badani ku sugan yahay ayay markaa noqonayaan oo fadli badan baa ku jira sidaas aawadeed in la dadaalo ayaa habboon soonkii waa soo gelayaa haddii waxa weeye soon sunno ah markaa dadka ay soomayaan yada lafteedu waa soo gelayaan waa soo gelayaan oo waxay ka mid tahay camalka oo marka uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allahi min hadihi alayaami alcashr alcamalu asaalix waa caam waxaa soo gelaya camal saalixa camal kastoo wanaagsan baa soo gelaya noocu doonaba ha noqdo camal kastoo wanaagsan ayaa soo gelaya nooc gaara kuma gaar ahaa sidaas aawadeed yacni markaa sadaqadii waa camal wanaagsan xuska ilaahay la xusaya iyo dikrigu waa camal wanaagsan istikfaarki iyo towbaddu waa camal wanaagsan ixsaanka cid loo samaynayo samafalka loo samaynayo waa camal wanaagsan yacni waxa weeye acmaasha wanaagsan oo dhan in la badsado ayaa markaa habboon waana markaa la samayn jiray markaa in la soomo nebigana calayhi salaatu wasalaam waa laga sheegay inkastoo xadiiska markaa waxa weeye maqaal ku jiro sanadkiisa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soomi jiray waa la soo wariyey xadiis caaisha ay sheegtay waa jiraa oo muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynay arkin isagoo maalmahan soomay laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii xadiiskaa kale asaxo oo markaa sugnaado abu daawuudku soo warinaya tilmaamayo nebigu inuu soomay waxay noqonaysaa almuhbitu muqadamun cala annaafi ka sugayaa laga hormarinaya ka nafinaya caaishana waxay ka hadashay ogaalkeeda markaa nafyiga ama diidmada ay diidaysa ay leedahay ma arkin waa nafyu cilmi ogaalkeeday ka warrantay ogaalkeeda ayay ka warrantay waxaana dhici karta wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan u soomin ama cudurdaar daraaddii xanuun ha ahaato safar ha ahaato mashquul kale ha ahaato ayaa dhici karta inuu markaa u soomi waayo waxaa kaloo suuroobi kartaa inuu markaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa isyidhi ummadda lagu faral yeeli doonaa dabeedna markaa waxa weeye taas isagoo ka taxadiraaya sidaa inuu u soomi waayeyna waa dhici kartaa marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen soonka la soomaya maalmahan waxaa ku jira fadli baa ku jira ciddii markaa dadaalaysaa inay soonto yacni ajar bay ka helaysaa yacni hadday markaa sidaas iyadaa samayso waxaana aad markaa loo sii booriyey soonka markaa la soomayo maalinta carafa ciddii aan xajka joogin inay maalinta carafa soomaan waxa weeye waa afdal fadli badan baa ku jira can abi qataadata alansaariyi ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam su'ila can sawmi yowmi carafa faqaala yukafiru asanata almaadiyata waalbaaqiya muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa xadiis saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la su'aalay maalinta carafa soonkeeda dabeedna wuxuu yidhi sannadii tagtay iyo ta soo socotaba dembigeeda waa masaxayaa buu yidhi saas yadaa waa baabi'inayaa dembiyadeeda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi soonkaasaa masaxaya xadiis kale wuxuu tilmaamayaa waxaan markaa ilaahay ka rajaynayaa inii axtasibu allaha yani waxaan ilaahay ka rajaynayaa fii sawmi yowmi carafa an yukafira sanata almaadiya waalbaaqiya aw kama qaala sala allahu alayh wasalam in sannadii markaa tagtay iyo sannada soo socotaba dembigeeda lagu dhaafo baan ilaahay ka rajaynayaa oo aan markaa yani ka niyeysanayaa ka rajaynaya yacni sidaasaan markaa ilaahay ka rajaynaya niyeysanaya saasuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay marka maalinta carafo soonkeedana si gaara waa in loogu dadaalaa oo maalinta carafana marka waxaa la soomaa waxyaalaha la qabanayo markaa maalmahan waxaa ka mida toobadkeen laga toobad keeno dembiyadii oo allah loo toobad keeno ayaa markaa ka mid a in marka la toobad keeno oo dembiyada laga toobad keeno ayaa ka mid a markaa towbadda iyo istikfaarka waa in lagu dadaalaa shuruuddii towbaddana lala yimaadaa allah xaggiisa loo noqdaa dembiyada laga toobad keenaa khayraadkana waxa la awoodi karo hadday qur'aan akhris tahay hadday dikri tahay hadday sadaqa tahay yacni marka hadday camallo kale wanaagsan tahay waa in la farabadsadaa dembiyadana aad iyo aad laysaga jaraa wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta tobnaad iyo maalinta koob iyo tobnaad labadaba inay fadli leeyihiin oo fadli weyn ay leeyihiin xadiis ba wuxuu sheegaya inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina acdama alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala yowmu naxri wa yowmu alqarri xadiiskana abu daawuud baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen maalmaha ilaahay agtiisa waxaa ugu weynaansha badan maalinta yowmu naxriga waa maalinta ciidu ladxaa waa maalinta dhuundhowga waa maalinta marka waxa la ulxaysanayo waa maalinta ciidda uma yowmu alqari waxaa ku sii xiga maalinta yowmulqariga ku xigta ina acdama alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala yowmu nnaxri uma yowmu alqari yowmulqarigu waa maalinta koob koobiyo tobnaad waa maalinta ayaamu tashriqa ugu horaysa weeye maalinta ayaamu tashriqa ugu horaysa ayaa waxa la yaha yowmu alqari ayaa la yidhaahdaa marka maalinta koob koobiyo tobnaadna yani fadligeeda inay fadli weyn leedahay ayuu xadiiskaasi markaa tilmaamayaa oo uu markaa sheegaya camallada maalmaha la qaban karo waxaa ka mida udxada markaa la ulxaysanayo maalinta tobnaad ee ciidda ciddii awoodi kartaa ay udxaysato oo ulxa ay la timaado ama saddexda maalmood ee ka dambaysa ay ulxaysato yacni taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa fadliga le bay ka mid tahay oo in la ulxaysto yacni waxa weeye axaadiista adiladu waa sheegtay adiladu waa tilmaantay asalka udxaduna waxay ka timi wafadaynaahu bidibxin cadiim waxaanu ku furannay mid la gowraco weyn ayaannu ku furannay oo gowricii ilaahay amray in nebi ibraahim inankiisii uu gowraco ayaa waxaa lagu furtay yacni wan baa lagu furtay wan weyn ayaa lagu furtay kii baa waxaa laynoo sharciyeeyey inaynu innaguna ulxaysanno gowracno gowracaas la gowracayana waxaa loo gowracayaa liajli illaah ilaahay dartii baa loo gowracaya si rabbi loogu dhowaado waxaa loogu gowracayaa shukrinaq ilaahay loo shukrinaqaayo oo nicamkiisa looga shukrinaqayo ayaa markaa loo gowracaya waxaa loo gowracayaa ixsaan markaa waxa weeye fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka baahan yani markaa yacni loo samafalayo ayaa markaa loo gowracaya marka waxa weeye gowracaas in la gowracaayo la udxaystaa waa mid markaa waxa weeye sunno ah laynagu booriyey fasalli lirabbika wanxar qur'aankana saasaa laynagu sheegay ilaahay waa amray rabbigaa dartii u tuko wanxar una dhuundhowo wax u gowrac waa amar ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan ciddii kari karta udxada inay udxaystaan inay noqonayso mid waajib ah ayay markaa ahlucilmiga qaarkood qabaan madaahibta ayaa ku kala duwan ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan inay sunno mu'akada a tahay sunno la adkeeyey inay tahay ayay markaa qabaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam udxada waa booriyey waana gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu udxada waa udxaystay oo waxa weeye yacni laba wan oo aada u shilshilis ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku udxaystay waxaana markaa sunno ah in waxa weeye markaa wax ka cuno udxada lafteedii ayaa markaa inuu wax ka cunaa waxa weeye iyaduna waa sunne fakuluu minha wa atcimu alqaanica waalmuctar yacni wax ka mida cuna wax ka midana waa in la baxsado ayaa fiican wax ka midana markaa la cuno markaa taana saas weeyi waxaa imanaysa goormaa udxada la qalaya shuruudaheedu waa maxay maxaa loo shardinayaa goormaase xilligee la qalaya wakhtiga haddaynu ku horrayno waxaa la qalayaa maalinta yowmu naxriga maalinta ciidda salaadda dabadeed baa la qalaya in yowmu naxri la qalo maalinta ciidda la qalaana fadli badan waxaase bannaan saddexda maalmood ee ka dambeeyana in la qalaa waa bannaan tahay maalinta koob iyo tobnaad maalinta labiyo tobnaad maalinta saddex iyo tobnaad laakiin waxaa afdala in la qalo yowma naxri haddii salaadda ciidda ka hor la qalo udxadaasi asixi mayso oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka marka waxa weeye qala salaada ka hor inay marka waxa weeye aanu wax gowraca lahayn oo bimacnaa udxa uma asixin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi man daxa qabla asalaati fainamaa dabaxa linafsih wman dabaxa bacda asalaati faqad tama nusukuh wa asaaba sunnata almuslimiin nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam qofkii udxaysta salaadda ciidda ka hor naftiisa ayuu u shidhaystay oo wax u qashay bimacnaa nusuggii waxba kagama sugna kii salaadda ciidda dabadeed gowracaana nusuggiisii waa dhammaystirmay yacnii gowricii uu ku cibaadaysanayey rabbi ugu dhowaanayey waa markaa u dhammaystirmay wa asaaba sunnata almuslimiin yacnii sunnada muslimiintana waa asiibay wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana dabaxa qabla asalaati falyucid kii salaada ka hor gowracaa salaadda ciidda ka hor dib ha u soo celiyo oo mid labaad ha gowraco kaa hore kama asixin baa loo jeedaa wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sallaa salaatana wa nasaka nusukana faqad asaaba nusuka waman nasaka qabla asalaati falaa nusuka lah kii salaada ka hor gowraca wax gowraca ma leh nusugii ma laha ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sidaas aawadeed xilligiisu wuxuu bilaabanayaa salaadda ciidda marka la tukado dabadeed buu bilaabanayaa ciddii doonaysa inay udxaysato haddii bishu marka ay soo gasho oo bisha dulxija ay bilato waa inaanu ciddiyihiisa iyo timihiisa waxba ka jarin oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum hilaala dilxija wa araada an yudaxiya falaa ya'khudanna min shacrihi walaa min adfaarihi xataa yudaxiya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii bisha markaa dulxijo arka oo doono inuu udxaysto inuu ulxayso doonaa timihiisa iyo ciddihiisa yaanu waxba ka qabanin oo waxba ka jarin ilaa uu ka udxaysanayo bishaasiba hadday bilato uuna doonayo inuu udxaysto ciddiyihiisa iyo timihiisa inuu wax ka jaraa uma bannaana cala asaxiix marka waxaa weeye waa in marka aynay bannaanayn culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa karaahiyo ahlucilmiga qaarkoodna waxay markaa yidhaahdeen waaba mubaax laakiin xadiidka nebiga ka hor imanaya laakiin xadiidku wuxuu sheegayaa nahyi ahlucilmiga qaarkoodna waxay wax taxriim saddexda qowl waxaa ugu raajaxsan oo ugu qawisan qowlka taxriimka lianna annahya yaqtadi taxriim sababtuna waxay tahay nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn haddii deliil ka leexiyo ka sarfiya aan la haynin deliil ka leexiyo ka sarfiya ma hayno sidaas aawadeed timihiisa iyo ciddihiisa waa inaanu waxba ka jarin waaynu saa u daaya haddii ruuxu aanu markii hore marka aanu ku talagelin inuu udxaysto waa ciddiyaha waa iska guri karaa timaha waa iska jari karaa iyadoo bishii soo gashay dib hadday kaga dhalato inuu udxaysto laa xaraja fii daalik waayo markan hore markaa dee ma doonayn inuu udxaysto niyadiisa ma ahayn xadiiskana waxaa shardigu ahaa hadduu doonaayo inuu udxaysto yaanu waxba ka jarin ciddiyihiisa iyo timihiisa marka waxa weye markan mid uu doonayey ma ahayn waa mid ay dib kaga dhalatay oo go'aankaa uu dib ka qaatay saas aawadeed doonista uu doonayo inuu daxaysta hadday dib ka timi waxa weeye wixii ka hor maray ee uu marka ciddihiisa wax ka jaray yani dhibi kuma sugna ama timihiisa wax ka gooye ruuxa aan eh, xidiyaha iyo timaha markaa midnaba aan iska jarayn eh, timaha waa timahoo dhan timo hoose iyo timo saraba yacni timihiisa wax ka mida ma jari karo ciddiyahana ma jari karo waa ruuxa marka waxa weeye udxaysanaya hadduu marka aabbaha marka waxa weeye mas-uulka reelku uu doonaya inuu udxaysto isagaa xukunkaasi u gaar yahay dadka kale ee marka waxa weeye udxada la soo gelaya hadday tahay marka waxa weeye xaaskiisa hadday tahay ubadkiisa iyagu marka waxa weeye markaa way iska guri karaan ciddiyaha timaha way jari karaan yacni dhibi kuma sugnaa marka waxa laga hadlayaa waxay tahay ruuxa inuu udxaysto doonaya sida marka waxa weye aabbahaasoo kale ayaa waxa markaa la odhanayaa ciddiyaha iyo timaha markaa midnaba ha jarin haddii markaa bishu ay soo gasho oo markaa ay bilato ilaa aad ka udxaysanayso laakiin dadka kale xukum ahaan soo hoosgelaya isaga iyagu markaa timahoodii waa jari karaan dhibi kuma sugna ciddiyahoodii waa iska guri karaan dhibi kuma sugna isagaa laga hadlaya ka doonaya in udxaystaana waa isaga dadkan kale xukunkuma soo gelayo waayo nebigu wuxu uhi man araada kii doona inuu udxaysto marka isagay ku saabsan tahay dadkan kale marka waxa weeye iyagu markaa dee waa cibaado isagu la imanayo iyagu tabacan bay u soo gelayaan laakiin iyagu dee marka waxawayan hadda si mustaqili oo madax bannaan uma udxaysanayaan waxa marka udxada la qalayaa waa nocma waxaa la qalayaa waa inay noqotaa min bahiimati alancaam xoolaha markaa waxa weeye mayeedhaanka ah ee adhiga iyo geela iyo lo'da ah ayuunbaa lagu udxaysan karaa wax intaa ka baxsan hadday farda tahay iyo hadday ugaar tahay toonna udxa ma gelayaan waa inay noqdaan xoolaha marka waxa weeye nicmooleydee la dhaqdo adhiga iyo geela iyo lo'da kuwaasunbaa lagu udxaysan karaa neefka adhiga haddii lagu udxaysanayo ninka iyo markaa ehelkiisa udxadii waa ugu filanta udxadii waa ugu filanta laakiin haddii waxa weeye ay noqoto neef geela ama neef lo'a in lagu udxaysanayo waa la wadaagayaa oo markaa toddoba ayaa wada qalanaya oo udxo uu ka wada noqonaya udxo uu ka wada noqonaya toddoba markaa waxaa oo kale ku shuraakoobaya inuu mid walba udxadiisii uu noqonayo markaasay dabeedna wada qalanayaan yacni oo udxadii ay ku wada udxaysanayaan oo saa u niyoonayaan taasna saasay u ansaxaysa oo ay markaa noqonaysa neefka lagu udxaysanayaa waa inuu ceebo ka maran yihi ee hadduu yahay neef ceeba leh oo uu cawaran yahay ama xanuunsanayo udxadii ku asixi mayso nebigu wuxuu sheegay afar nooc udxadu kuma gudayso oo udxada kuma bannaana afartaasi waa maxay waa neefkii cawarnaa ee cawarnaantiisu ay caddayd hadduu neefku labada indhood mid la' yahay in lagu udxaysto ma asaxayso hadduu xanuunsanayo oo inuu xanuunsanayaana ay caddahay markaana udxadii ku asixi mayso hadduu laangaro yahay oo laangarhanimadiisu ay caddahay isagana udxadu ku asixi mayso hadduu weyd caata'a yahay yacni aan dhuux lahayn isagana udxadu ku asixi mayso afartaa noocba nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo xadiid saxiixa ah ayuu ku sheegay inaan udxadu ku asaxayn marka ceebaha waa inuu ka maran yihi waxaa kaloo soo aroortay dhegaha in la eegi jiray neefka lagu udaxaysanayo inaanu dhega go'nayn marka dhegihii waa inay markaa waxa weeye dhammaystiran yihiin waa inay waxba ka go'nayn ee haddii dhegihii marka waxa la gooyo yacni waxaweye nuqsaan baa ku sugan xaalkaas iyadaa lagu udaxaysan maayo yacni waxa weye inaan lagu udaxaysan ayaa marka waxa fiican haddii dhegihii marka waxa ay go'an yihiin laakiin hadday yaro saran yihiin oo dacaal oo kale yaro leeyihiin iyo wax la mida in sha allah laa xaraja fii dalik yacni waxba dhibi kuma sugna taana saas weeye neefka marka lagu udxaysto waa inaan markaa wax markaa ka mida neefka waa inaan la iibin oo xataa markaa qofka gowracaya ee qalaya waa inaan markaa wax marka hilibkii ka mida ama haraggii ka mida aan ujro loo siin haddii mushqaayadii ujro loo siiyo wax markaa hilibkii neefka ka mida ama haraggii oo kale la siiyo oo maqaamkii ujrada la siiyo waxay noqonaysaa yacni wax ilaahay looma wada dhammaystirin qayb baa markaysaa markaa yacni intifaac kale oo markaa iib ah loola dhaqaaqay nusuggii lagama wada dhigin naqsi halkaa ka imanaya nuqsaan baa ka imanaysa neefkoo dhammaystiran waa in waxa weeye ay noqotaa sadaqa uu noqdaa wax waa ka cuni karaa qofku oo dee inuu ka cunaa waaba sunna waa fiican tahay laakiin inuu wax ka mida iibiye ma aha cidda u qalaysa hadduu ujro siinaayo tabaruc aanu u samaynayn ciddaasi waa inuu ujro kala siiyaa oo neefka ka baxsan waa inuu yidhaahdaa yacni mushqaayaddan ku siinayo yacni neefku kuma jiro wax ka midi yacni waxa weeye dabeedna heshiiska kula gal lacag baan ku siinayaa adiga ha ku xisaabtamintan hadhow marka dambe tabarruc ahaan wuxuu doona waa u siin karaa haddaynay ujradii ahayn laakiin ujradii waa inaynay soo gelin taana waxa weeye saas yada ah weeyaan taasna sidaas weeye udxadii wuu kaydsan karaa oo waxa soo arooray waagii hore in kaydsiga loo diiday laakiin xadiidkaa waa la nasakhay hilibkeedii wax ka mida wuu kaydsan karaa yacni xadiis sheegaya marka waxa weeye saddex habeen gudahood baa kaydsan kartaan wax ka badan ha kaydsannina waa jiraa laftiisa marka waxa weeye waa la nasakhay waxaa ka dambeeyey xukumka inuu marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kuntu nahaytukum can luxuumi aladaaxi bacda halaasin fakuluu wa amsikuu maa shi'tum yacni xadiis yacni saxiixa ayaa saa ku soo aroray muslim baaba saxiixa ku soo wariyey oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam horey waxaan u ahaan jiray mid idinka reeba hilibka udxada saddex habeen wax ka badan in la kaydsado waan hore waan idinku diidey cuna baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fakuluu wa amsikuu maa shi'tum intaad doontaanna haysta intaad doontaanna haysta riwaayo kale waxay sheegaysaa fakuluu wa acimuu wadakhiruu maa badaa lakum yacni cuna dadkana quudiyo wax ka siiya intaad doontaanna kaydsada intaad doontaanna kaydsada ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam marka waxaa weeye udxada in markaa shicaar islaamiya weeye in lagu dadaalo ayaa markaa fiican ciddii markaa kari karta inay markaa la timaado culammada qaarkood waxaabay ka qabaan in waajibba uu yahay ciddii awoodi karta waayo xadiis baa soo arooray sheegaya man kaana lahu sacatun walam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana kii marka waxa weeye yacni markaa e, maalka loo ballaariyo khaniinimo haysta oo ladan oo udxaysan waayaa halkaanu ku tukanayno yaanu u soo dhowaanin inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye calaa kulli xaal inuu mu'akad yahay ayaa marka waxa weeye culammada badankoodu ay qabaan udxada la udxaysanaya sunno mu'akada inay tahay ayay markaa qabaan marka sidaas aawadeed udxadaasna insaan loogu dadaalo ayaa marka waxa fiican xagga da'da la qalayo waa in marka waxa weeye neefkii u noqdaa waxa weeye neef yacni udxadii geli kara oo dee maqal yar oo marka waxa weeye yacni markaa bilo jirtoo kale aanu noqon yacni saas yadaa waa inaanu noqon waa inuu markaa noqdaa neef marka waxaan yani markaa yani roon marka uu noqdaa saas yadaa marka waa inuu noqdaa marka taasna calaa kulli xaal saas yadaa weeye marka udxadii yadana waxa weeye maalinta tobnaad in la qalaa afdal ah oo sii fadli badan maalintaas in la qalo ayaa sii fadli badan marka maalmahanna aad yo aad ha looga faa'iidaysto aad yo aad ha looga faa'iidaysto waana marka waxa weeye amin dee aad joogto weeye xilli dambe inaad markaa gaari doonto maalmahan mar dambe ku soo mari doonaanna kama warqabtid sidaas aawadeed hadda ayaa la joogaa in laga faa'iidaysto aad iyo aad bay markaa u muhiim tahay ilaahayna markaa hainoo yasiro camalka khayrkaa allah waxaan weydiisanaynaa inuu camalka khayrkaa inoo yasiro inoo waafajiyo baynu allah ka baryaynaa waxyaalaha aadka looga faa'iidaysanayo maalmaha waxaa ka mid a ah ducada ducada fadligeedu waa weyn yahay yacni nafci fara badan baa ku jira khayrkii adduunya iyo khayrkii aakhira lagu ducaysanayaa qofku naftiisa inuu u duceeyo waalidadii u duceeyo ciddii kale xaq ku leh u duceeyo muslimiintoo dhan u duceeyo aad iyo aad bay u fiican tahay ducaduna waxa weeye iyaduna waa cibaado aad u weyn weeye wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi aniga ibarya haddaa ibaridaan waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan waa idinka aqbalaya nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam adducaa huwa alcibaada ducadu waa cibaado waxaa kaloo xadiis kale ku soo man lam yas'al illaha yaqdab calayh kan ilaahay waxba weydiisan ilaahay waa u cadhoodaa ilaahay waa u cadhoodaa marka ducada waa in la farabadsadaa lagu dadaalaa ducada oo waxaweye sujuudda lagu ducaystaa oo waxaweye marka markaa waxa weye salaada gudaheeda lagu ducaystaa salaamad naqsiga ka hor yacni in la ducaysto marka waxa inta aan la salaamad naqsan suma liyatakhayar min adducaai acjabahu ilayh yacni ha doorto ducada ta marka waxa weye ugu jecel yahay ee agtiisa ugu wanaagsan taas marka ha doorto yani wakhtiga jawfu leyl in ilaahay la baryo yani wakhtiyada marka waxa adaanka dabadiisa in allah la baryo adaanka iyo iqaamada inta udhaxaysa in ilaahay la baryo yani awqaadda marka ducada yani weliba markaa lagu rajada badan yahay in aad iyo aad loogu dadaalo in allah la baryo waxyaalaha marka khayraadka laga faa'iidaysanayo ayay marka ka mid tahay yani wakhtiyada fadliga badan waxa weeye camalka khayrkee la sameeyo wuxuu noqonayaa mudaacaf mid lasii labanlaabayuu noqonayaa marka khayr fara badan baa laga helayaa khayr fara badan baa laga helaya ummaddan cimrigeedu waa gaaban yahay oo ummadii hore cimrigeedu waa dheeraa ummadii hore cimrigoodu waa dhaadheeraayeen laakiin ummaddan cimrigeedu waa gaaban yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciin wa aqaluhu man yajuusu dalik cimriyada ummaddaydu waxay u badan yihiin inta lixdan iyo toddobaatan u dhexaysa maadaama cimriga ummaddani uu gaaban yahay waxaa laga cawilay in markaa wakhtiyo fadli badan la siiyey hadday tahay yacni tobanka markaa ramadaanka ugu dambaysa habeenka leylatulqadrigu ku jiro hadday tahay tobankan markaa ugu horraysa dulxija oo markaa maalinta carafa ku jirto oo yowmunaxrigu ku jiro hadday tahay markaa ayaamu tashriiqa oo yowmulqarigu ku jiro hadday tahay markaa yowmuljumuca marka waxa weeye awqaad fadli badan baa la siiyey awqaaddaa fadliga badan ee ummaddan markaa la siiyey mawaasimta khayrka ah waa in aad iyo aada looga faa'iidaystaa wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum halkaas ayaynu kelmaddii yacni markaa koobnayd aynu ku gebagabaynaynaa ilahayna haynagu anfaco wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk